بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفك حكاها الله عدة weliga u noqonaysa sabigii ilmihii yaraa iyo qaabka weligaas xoolihiisa ugu tasarufayo waa kii aan hore kaga soo hadalnay alxajr cala asabiy wاlmajnuun qofkii waalaa iyo ilmihii yaraa yani in la sharayo xoolihii laga sharayo marka weligiisii baa markaa u maamulayaan idha xoolihii marka ilmaha yarka ah yaa weli u noqonaya see awliyadiisuse u kala mudan seese u maamulaya weligaasi xoolihiisa wuxuu idhi waliyu sabiyi ilmihii yaraa weligiisu abuuhu aabbihii weeye uma dabeetana jadduhu awogii weeye uma dabeetana wasiyuhumaa aabbihii awogii cidday u dardaarmeen uma dabeetana alqaadi garsoorihii walaa talil ummu hooyadii wilaayada ilmaheeda lama wareegto oo weli ooma noqonayso filasaxi muctamad haddaan qabanno ilmaha yarka ee sabiga ah waxaa weli u ah oo xoolihiisa u maamulaya aabbihi culammadan arrinkaa way isku waafaqsan yihiin bilijmaac waayahay aabbihii haddii la waayo oo meesha uu ka baxo oo u dhinto maalan aabbihii ku soo xiga awowgii oo aabbaha aabbihii ah haba sarreeye waayahay kaasa haddaba soo raacaya awowgii baa soo gelaya meesha kadibna labadaas waxaa ku soo xiga wasiyuhumaa cidda ay labadaasi u dardaarmaan labada kolba midkii geeri dambeeya ku u dardaarmo ee uu dhaho ilmaha yarka ayaan kugu ogaahay hawshiisa iyo xoolihiisa inaad u ilaaliso kaa unbaa weli u noqonaya marka ayada ah waayahay waxaa soo raaca wasigaas haddii wasi la waayo waxaa meesha imanaya alqaadi qaadigii ayaa markaa weli u noqonaya aw amiin qaadi qaadiga laftirkiisa ayaa weli u noqonaya haddii qaadigii uusan wakti u haynin oo uusan xoolaha ilmaha yarka maamuli karin waa say u badan tahay marka ayadaa qof ayuu hawshaa u dirayaa oo la yidhahdo amiin qaadi qaadiga amiinkiisii qofkii qaadigu hawshan u dirsadee amiinkiisii ah waxaana taa daliilu ahaa xadiidka nebigu uhi sal allahu alayh wasalam asulaanu waliyu man laa weliya lah suldaanku waxaa weeyaan weliga qofka aan weli lahayn bimacnaa asagaa mas-uulkaa ah, aan lahayn qofka mas-uula xadiidka tirmidi baa wariya walaa tali um hooyadu wilaayada ilmaheeda xaq uma leh oo ayadu weli ma noqon karto sida aysan guurkaba wilaayada aysan xaq u lahayn oo inanteedii aysan weli ugu noqon karin ayay ilmaheedii yaraa ay dhashay ama inan ha ahaado ilan sabiga halkan waxaa looga jeedaa inan iyo inanba labada waa looga jeedaa marka sabigaas ilmaha yarka ah waxaa weeye hooyadii weli uma noqon karto siaysan weli uga noqon karin xagga nikaax inanteedii inay meheriso dumarka inta badan xagga wilaayaadka ma soo galaan oo ragga ayaa xaq u leh wilaayaadka wixii wilaayaad ah iyo maamul ah raggaa lagu ogyahay inta badan oo sida wilaayadii guud ee madaxweynenimada dumar kuma soo galaan qadaagii garsoorkii waa nooc wilaaya dumar kuma soo galaan wilaayadii guurka iyo nikaaxa dumar kuma soo galaan wilaayadan maalkana waa saas oo kaleo dee raggii unbaa markaa xaq u leh sidoo kale walaaladu ma soo gelayaan wilaayaadka walaalkii iyo adeerkii iyo kuwaasi ma soo gelayaan haddii uu u dardaarmo aabbihii ama awowgii markaa way soo gelayaan lakin haddaan lao dardaarin ma soo gelayaan waaya wuxuu idhi waliyu sabiis ilmihii yaraa ama inan ha ahaado ama inan ha ahaatee waxaa weye weli u ah abuuhu aabbihi uma dabeetana jadduhu awowgii uma dabeetana wasiyuhumaa labadaasi midkii geeri dambeeya ku u dardaarmay uma dabeetana alqaadii garsoorihii walaa talil ummu hooyadii waxaa weeye wilaayada ma qaado filasaxi muctamad haddaan qabanno wayatasarafu lweliyu weligii uu ku tasarufayaa xoolihii ilmaha yarka ah bilmaslaxati kolba siday dantu iyo maslaxadu ku jirto wayabni wuu dhisayaa duurahu aqalkiisa biiini dhoobo iyo walaajuri jaajuur lalabini labin ka dhisi mahayo waljisi iyo nuurad walaa yabiicu caqaarahu maguurtadiisana ma iibinaya ilaa lixaajatin baahi inay jirto mooyaane aw amase khibdatin dheef daahiratin oo muuqata walahu waxaa u bannaan baycu maalihi xoolihiisii inuu ku iibiyo bicardin badeeco wa nasi'atin iyo dibdhig macnaha dayn inuu ku iibiyo lilmaslaxati maslaxa hadday arrintaasi ku jirto halkan malif wuxuu ku tilmaamayaa ilmihii yaraa sida xoolihiisii loo maamuli lahaa ama weliguba si uu u tasarufayo ilmaha yarkaa xoolihiisi qaabka u maamulayo qaacido guud buu ku siiyo ama daabit guud oo wuxuu ku uhi weligu waa qofka ilmaha yarka mas-uulka ka ah ee haddana xigtadiisa ah maslaxo ayuu xoolihiisa ku maamulayaa maslaxo ayuu ku maamulayaa taasina waa waajib taasina waa waajib waxaana daliil ah qowlka ilahi u uhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hiya axsan yacni xoolaha agoonta ha u dhowaanina ilaa bilatii hiya axsan inaad sida dani ugu jirto aada ugu dhowaanaysaan mooyaane haddaba ilaahi subxaana wa tacaala agoon buu ka cabiray de agoonkiina la mid a ilmihii yaraa ee xoolaha loo maamulayay maadaama kanba dee weligiisa uu u tasarufayo midda kale qaacidada guud fiqiga waxay leedahay altasarufu cala alraciyati manuuطun biاlmaslaxa altasarufu cala alraciyati manuuطun biاlmaslaxa bimacnaa in raciyadii dadkii aada mas-uulka ka ahayd aad u tasarufto waxay ku dhisan tahay ama ay ku xidhan tahay bilmaslaxa maslaxay ku xidhantahay waa inaad had iyo jeer maslaxada ilaalisaa waaya waxay dani ugu jirto ayuunbuu xoolihiisii ku tasarufi karaa ama u maamuli karaa mualifka haddaba tusaalayaal buu inaga siiyey maslaxadaas anwaac ka mid a ah. wuxuu yidhi gurigiisa wuxuu ka dhisayaa dhoobo iyo jaajuur dhoobo iyo hee jaajuur Ehm, aiin waa dhoobadii aajurna ah, waa waa waxa weye waa jaajuurkii ama dhoobadii la gubay wey jaajuurkeennana uu ka yar duwan yahay waa dhoobadii waxa wey la gubay dhagax oo kale laga dhigay oo la adkeey wey marka taasi manfaca ugu jirta laakiin kama dhisayo gurigiisii labin labinkuna waxa weye waa dhoobada aan la gubin iyo nuurad ka dhisi maayo eeg waxa saa loo leeyahay maxaa yeelay aajurkan ama dhoobadan la gubay ee jaajuurka ah way adagta marka guriga haddii loo baado xataa in la dumiyo mustaqbalka oo dib loo dhiso dee waxa weeye ma jajabayso oo waxa weeye waa la intifaacsan karaa mar labaad oo wuu baaqi ahaanaya dhoobaduna haddii lagu malaaso ayadna manfacay leedahay oo kharashkeeda yar kharashkeeda ayaan yar waaya laakiin labinka iyo jisigu labadaa way ka duwan yihiinoo labinkan waa dhoobo aan la gubinoo markiiba way burburaysaa haddii la dhaho halla guriga hala furo nuuraddana waa saasoo kale waa qaali waa qaali marka labadaba waxaa laga egay sidaad arkayso laba shay baa laga egay xagga raasamaalnimada iyo xagga kharashyarida labadaasa laga egay marka diinka iyo aajurkaas wayna ka kharash yar yihiin weynahee ka raasamaadsan yihiin way ka joogitaan badan yihiin labinkuna waa cagsi gurigiisa iyo hantidiisa maguurtada sida dhulkii oo kale ma iibinayu ku yidhi ilaa lixaajatin aw hidatin daahira inay yani baahi ay keento mooyaane ama dheef iyo faa'iido weyn ay ugu jirtoo muuqata maxaa yeelay caqaarku had iyo jeer dhib kuma yimaado oo wax yani manfacadiisu ay joogto tahay khasaare aan lahayn marka wuu ilaalinaya laakiin hadday xaaje ay keento baahi baa keentay sida ilmihii yaraabaa biil u baahday dhar buu u baahday aradbax markaa dee waa loo iibin karaa waayahay ama khibda daahira dheef muuqata ayaa ugu jirta in gurigiisii la iibiyo ama dhulkiisii sida maalan oo kale dhulkan ama gurigan wuxuu ku iibinayaa qiimo aad u badan oo kaash ah oo u goyn karaa gurigan guri la mid ah lacagna ay uga soo hadhayso lacagna ay uga soo harayso maalan gurigii wuxuu ugu iibiyey toban kun oo dollar wuxuuna u heli karaa gurigaas guri la mid ah oo shan kun oo dollar shan kun oo uga soo haraysa marka faa'iida ilmihii ugu jirta markaa waa u iibinaya haddii maslaxadaas ama dabdada daahirka ah ee muuqata ee ugu jirto ama guri ka fiican ayay lacagtan u geysaa lacagtan oo idil gurigan guri ka fiican bay u geysaa ama guri la mid ah ayuu lacagtii bar ka mid ah ugu iibin karaa badhna wuu soo haraya wuxuu yidhi wayataصarafu اlweliyu weligii wuu ku tasarufayaa bilmaslaxati maslaxayuu ku tasarufayaa wayabni wuu dhisayaa duurahu ilmihii yaraa gurigiisii biiini dhoobe iyo walaajuri iyo waxaa weeye dhoobadaas la gubay ee jaajuurka ah lalabini labin ka dhisimahayo waljisi iyo nuurad walaa yabiicu caqaarahu maguurtadiisa ma iibina ilaa lixaajatin baahi inay jirto mooyaane aw khibdatin ama dheef daahiratin oo walahu waxaa u bannaan baycu maalihi xoolihiisa inuu ku iibiyo bicardin badeeco wanasi'atin iyo dibdhig lilmaslaxati maslaxo hadday taasi keento waidaa baaca haddaba hadduu ku iibiyo nasi'atan dibdhig ashhada wuu maragelinayaa wartahna bihi wuuna u rahan qaadanayaa wuxuu ku yidhi xoolihiisa wuu iibin karaa badeec ayuu ku iibin karaa sida asalka waxaa weeye inuu he kaash ku iibiyo lacag inuu ku iibiyo laakiin badeeco wuu ugu bedeli karaa silco wuu ugu bedeli karaa sidoo kale daynuu ku iibin karaa labadaasba markii uu badeeco ku iibinaya markuu dayn ku iibinayana waa inay maslaxo ay ku jirto oo markaa uu ka dhex arko sida maalan oo kale markaa uu badeeco ku iibinayo faa'iido iyo ribix badan baa oga soo noqonaysa bilmihii yaraa badeecada lagu iibinayo oo badeecadani faa'iido badan baa ugu jirtay oo ka badan hadduu kaash ugu iibin lahaa markan uu dayn ku iibinayana waxaa weeye faa'iido badan baa u saaran amaba xoolihii baa laga cabsanayaa dhac iyo boob inay ku yimaadaan wakti yani hantidii la boobayo la dhacayo ayaa la joogaa markaa dayn buu ku iibinayaa si maaragta dhaca iyo boobka hantida uga badbaado waayahay haddaba haddii uu dayn ku iibiyo waxaa laga rabaa in uu markhaati u yeelo beecii rahanna u qaado labadaaba wa inu isku daraa markhaatina uu u yeelayaa beecaa si hadhow inkiraad u imaanin rahanna uu u qaadayaa si lacagtii markaa u damaano qaado oo lacagta haddii ninkan laga soo saari waayo diinta lagu leeyahay oo markaa rahankii u iibiyo wuxuu idhi walahu waxaa u bannaan baycu maalihi xoolihiis inuu ku iibiy bicardi badeeco wanasiatan iyo dibdhig limaslaxati maslaxatii ku jirto idaa baaca hadduu ku iibiya nasiatan dibdhig ashhada wuu marag gelinaya wartahna bii wuu rahan qaadaya waya'hudu lahu wuxuu u qaadayaa bishufcati shufca ayuu u qaadayaa oo shaygii dib ugu soo celinaya aw amase yatruku shufcadaa wuuba iska daynaya u shufcayn maayo bixasabi almaslaxati kolba danta iyo maslaxadu say ku jirto wayusakii maalahu xoolihiisuu sakaynaya wayunfiqu calayhi wuuna biilaya bilmacruufi si la yaqaano oo waxa weye macruufa ah ayuu ku biilayaa wuxuu ku yidhi ilmihii yaraa shufca ayuu u ama uu iskaga tegayaa kolba siday dantu ku jirto hadday shufcada ugu jirto uu qaadayaa haddayna ugu jirin uu iska daynayaa oo shufcadaasi waa maxay suuradeedu maalan ilmahan iyo qof kale ayaa hanti maguurtaa isku lahaa maalan guri bay dabeetna qofkii ilmaha yarkaa ay guriga isku lahaayeen guriga ka dhexey ayaa qaybtiisii iibiyey qof kaloo saddexaad buu ka iibiyey marka qofkii weliga ilmaha u ahaa wuu eegaya maslaxa ugu jirta inuu ushufceeyo oo eh, qaybtaa ilmaha laga iibiyey eh, guriga isku lahaayeen shariiga inuu ugu soo shufco oo qofkii ka shufcaysto oo intuu lacagtii u celiyu dhaho shufcaan kaaga qaatay oo ilmihii wada yeesho gurigoo idil iyo inuu iskaga daayo oo dee faraha ka qaabo kolba miday danta ku jirto ayuu eegaya asagaa qiimaynaya xaaladda weliga markuu ku leeya wayahudu lahu bishufcati aw yatruk bixasabi almaslaxati waa sidaa shufcaduna insha allahu tacala kitaab gooni ah ayay noogu imaan doontaa iyadoo faahfaahsan xoolihiisana wuu zakaynayaa oo zakadii ayuu ka bixinayaa ila asagaa mas-uulka ahe ilmaha yarkayna in xoolihiisa zakaa lagu leeyahay siday hore noogu soo dhaaftay fi kitaabi الzaka wa yunfiqu calayhi biاlmacruuf ilmihii wuu ka bilayaa xoolihiisii sida macruufka ah ayuu cuntadii iyo aradbixii iyo wixii u baahnaa ee u qalmeeyey kolba xaaladiisa inuu ilmo hodana yahay iyo ilmo cayla inuu yahay kolba xaaladiisa sida u qalanta bilmacruufta lagu shegay waa saas hadduu ilmo taajira uu yahay doo hanti badan haystana waxaa weeyaan si dee nafis ah oo u qalanta xaaladiisaas ayuu oga biilaya hadduu ilmo cayla yahayna oo hanti yaroo kooban iska haystana dee kolba sidaa u qalanta ayuu ka bilaya de wax u yaryareynaya hantidiisi waaya wayahudu lahu bishufcati shufcayo uu qaadayaa mase yatruku ka tegaya bixasabi maslaxati maslaxada kolba siday ku jirta wayuzakii maalahu maalkiisii wuu zakeynaya wayunfiqu calayhi bilmacruuf si macruuf ah oo la yaqaano oo kolba xaaladiisa u qalanta ayuu u bilayaa faida dacaha ilmihi yaraa haddii uu sheegto bacda buluuqihi markuu qaan gaadhay kadib cala alabi aabihi hadduu ku sheegto waljaddi awogii baycan inay wax ka ibi antidii inay ka iibiyeen bilaa maslaxatin ayadoon wax dani ugu jirin sudiqaa aabbihii iyo awowgii ayaa lagu rumaynaya bilyamiini aabtooda loogu rumaynaya wayda dacaahu haddii uu ku sheegto waxa weeye beecaas cala alwasiyi kii loo dardaarmay walamiini iyo kii qaadigu uu aaminay hawshan u dirsaday sudiqa huwa ilmihii yaraa markuu qaan gaadhay baa loogu rumaynaya biyamiinihi wallaahidiis ilmihii yaraa markii uu qaan gaadhay ayuu muran keenay iyo khilaaf wuxuu yidhi qofkan weligayga ah ama aabba ha ahaado ama awow ha ahaadee hantidaydii ayuu iga xaraashay anoo yar gurigaygiibuu iga xaraashay ama hantidaan lahaa iga iibiya iyadoona wax maslaxa igu jirin qaadigii buu ku dacweeyey waaya waa bini aadamka shanigiisii wixii lasoo koriyey lasoo ilaaliyey lasoo kobciyaba maalintuu xoogaystay ayuu ku kacay qofkii ixsaanku samaynayay ucalimhu rimaayata kula ywmi falama stada saacidhu ramani waqad callamtuhu nadma alqawaafi falama qaala kaafiyatan hajani ya wuxuu hi maalin walba tuuryada iyo qaabka wax loo gano ayaan baryay buui falama stada saacidhu ramani markii toogtii u toostay ayuu igu bilaabay ui inuu anigaga bilaabayo tuuryadii iyo toogtii waqad callamtuhu nadma alqawaafi gabaygii baan baray buui falama qaala kaafiyatan hajaani gabigii u horrey uu tiriy ba anugu caydiga bilaayo buuri marka tanna waa saasoo kale bini aadamke haddii uu aabbihii ama awogii ku sheegto inuu xoolihii kaga tasarufo intuu yaraa uu ka ibi bilaa maslaxo sudiqaa labadooda lagu raba ina bilibini dhaar isaga laga dhegaysan mahayo maxaa yeelay ayaga la tuhmaysan mahayo maxaa yeelay naxariistooda badan aabbahi iyo awowga saas darteed ilmaha yarka ah ee qaan gaadha iminka hadalkiisa wax ka soo qaad ma leh haddiise uu ku sheegto wasigii kii yani ay u dardaarmeen aabbihii iyo awowgii ama amiinkii qaadiga haddii uu ku sheegto in uu ka iibiye hantidiisii markuu yaraa bilaa maslaxo asagaa markaa dhaartiisa lagu rumaynaya sudiqa huwa biyamiini maxay labadaa xoogaa tugunaa ku jira iyagoo naxariis badan ma leh wasigan iyo amiinkan waxaabaa laga yaabaa qof dee aan ilmahan arxamba u ahayn inay yihiin oon ka naxaynin marka way dhici karta arrintaasi waa loo qaateen dawweyn inay hantidiisi kaga tasarufeen markuu yaraa oy ka xaraasheen marka asagaa la dhaarinayaa hadduu dhaarto marka waa laga maga dhawaya wuxuu yihi fain iddaca bacda buluuqi markuu qaan gaadhay kadib hadduu ku sheegto cala abi aabihi waljadda awgeed baycan iibin oo xoolihiisi ay ka iibiyeen bilaa maslaxatin ayadoon wax dana ugu jira suldiqa waa lagu rumaynaya bilyamiini qaar baa aabbihi awgii lagu rumaynaya wainadacaahu haddii uu ka shee haddii waina dacaahu beyca haddii uu ku sheegto cala alwasiyi kii loo dardaarmay walamiini iyo kii amiinka ahaa sudiqa huwa asaga lagu rumaynaya biyamiinihi dhaartiisa baabu sulxi sulxi ayuu baab yahay baabkan mualifku wuxuu ku sheegi doonaa heshiiskii asulxu waa heshiiski wuxuu ka hadli doonaa axkaamtii heshiiska iyo xuquuqda oo dadku ay isku qabsadaan oo isku cidhiidhiyaan ayuu raacin doonaa xagga dambe haddaba suluxan luq ahaan waxa wey qaطcu nisaac doodii oo la gooyo oo lasoo afmeero weeye isla markaana dadkii ishaystay la heshiisiiyo lasoo dhaweeyo sharcanna waxa weya waa caqdi ama heshiis arinkaasi uu ku dhacayo oo doodii lagu koryeelay wey haddaba suluxan ama heshiiska dadka la heshiisiiyo waa shay jaa-isa ah oo mashruuca ah oo bannaan bal ee waaba sunno mararka qaarkood ilahina subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay inuu yahay khayr wsulxu khayrun yacni sulxu waa wax wanaagsan bu ilahi o ka khayr badan yacni in la iska qabsado oo aan laisu tanaasulin waaya nabigan wuxuu uhi salى اllahu alayh wasalam xadiidkan aayad kalena waxay ahayd laa khayra fi kaiiri min najwaahum ila man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqa'a mardaati illahi fasawfa nuutiihi ajran cadiima macnaha suluxu ilahi wuxuu ku tilmaamay waxyaabaha waaweyn ilaahi subxaana wa tacaala qofka uu ajri badan ku siinayo suluxu mashruuciyadiisa waxay ku sugnaatay sunnada nabig wuxu uhi sala allahu alayh wasalam asulxu jaa-izun bayna almuslimiin ila sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan macnaha heshiisku dadka dhexdooda muslimiinta ah shay bannaan ilaa markii laga reebay heshiis xalaal xaaraamaynaya ama xaaraan xalaalaynaya labadaa markii laga reebo insha allahu tacaala waan tilmaami doonaa heshiiska noocaas kaasi ma banaano marka laakiin heshiiska kale waxaa asala inuu bannaan yahay xadiiska oo wariyey iyo abu daawuud waa yahay xikmada ku jirta ee loo baneeyey suluxa waxaa weeye in muslimiinta ishaysata laisoo dhoweeyo oo khilaafka iyo kala tagga dhexdooda laga qaado maxaa muslimiintu waa walaalo marka midnimada muslimiinta iyo wada socodkooda iyo wada jirkooda ayaa lagu ilaalinaya heshiiska iyo suluxa waaya dooda hadii jeer wax ka dhasha dhiig iyo dhibaato badan ayaa ka dhalata saas darteed islaaxu waa shay muhiima ah. suluxu waa anwaac ilaa shan nooc ayuu u qaybsamaa sulux udhaxeeya muslimiinta iyo gaalada oo macnaha inay xabad joojin ay ku heshiiyaan taasina i kitaab hudnu mualif ku sheegi doonaa insha allah iyo sulx udhaxeeya imaamka iyo buqaata nimankan imaam kasoo horjeeda ee la dagaalamaya kaasina wuxu nogu imaan dona insha allah taala fi kitaab albuqaat iyo sulx udhaxeeya labada isqabta ninkii iyo xaaskiisii kaasina wuu noogu imaan doonaa insha allahu taala fi kitaabi alqasmi wاnushuuz ayuu mualif ku sheegi doonaa iyo sulx udhaxeeya laba qof oo muransan oo doodi ka dhaxayso laakiin waxaan xoolo ahayn bay ku muransan yihiin sida dhiiggii iyo nabarkii iyo waxyeeladii qofka loo geystay iyo wixii la midka ah xoolo aan ahayn kaasina fii kitaab aljinaayaat buu ku imaan doonaa insha allah iyo suluxa nooca shanaad oo ah asulxu fi lmucaamala mucaamalaadka maaliga ah ee xoolaha dadku isku qabsadaan ee muranka dee hanti ay isku qabsadaan heshiiska ay ku heshiinayaan kaa wey haddaba maqsuudka baabka waxaan jeclaa insha allahu tacala intaynan baabkan guda gelin inaan soo khulaasayno si loo fahmo sulaxa mucaamalada uu mualifka halka ku sheegi doono waa laba nooc sulx bayna almutadaaciyeyn wa sulx bayna almuddaci waajnabiy sulx udhexeeya laba qof oo wax isu sheeganaysa muddaci iyo muddaca caleyh iyo sulx udhexeeya nin muddaci oo wax sheeganaya iyo min ajnabi ah oo waxa weeye kii wax ku sheegaynay aan ahayn labadaas horta si guud loogu qaybiyaa asulxu bayna muddaci wa muddaca calayhi kii wax sheeganayey iyo kii lagu sheeganayay sulxa udhexeeya kaana laba nooc baa loo sii qaybiyaa sulx calaa inkaar iyo sulx calaa iqraar sulx inkiraad ku dhisan iyo diidmo iyo sulx ku dhisan iqraar ogolaansho kan inkaarka ku dhisan waxa weeye maalan qof inuu qof kale wax ku sheegto u dhaho aniga gurigan aad ku jirta iska leh kii kalena uu ku inkaro dhaho melihid melihid gurigan markay muddo ay doodaan ay dhahaan marka aan ku heshiino gurigii kii mudda calayga wuxuu leeyahay war gurigan melihide laakiin igula heshiiye aan heshiino kaasi ma bannaano waa xaaraan mana asaxayo waa baail sababta u burayna waxaa weeye waxaa weeyaan waxaa ka laazimaya in xalaal uu xaaraameeyo ama xaaraan uu xalaaleeyo wuxuuna khilaafayaa xadiidka nebigu yuhi salى اllahu alيه waslm asulxu jaa'izu bayna اlmuslimiin ila sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan nabig wu ly slam heshiisku uu bannaan yahay markii laga reebo heshiis xaaraan xalaalaynaya ama xalaal xaaraamaynaya sababtuna waxaa weeye ninkan muddaciga ah haddii uu been sheegayo waxa weeye suluxaas wuxuu ku bannaystanayaa qofkan kale xoolihiisi oo hanti uusan lahayn buu ku qaadanaya haddii uu run sheegayana xoolihiisii ayuu barh ka mida ka tanaasulayaa oo he ninkan uu wax ku sheeganaya uga tanaasulayaa dooda uu kula qabsaday iyo muranka iyo qajajacdaas awgeed isagoo raba inuu meesha ka saaro marka ma bannaano waaya asulx calaa iqraar ba haddaba bannaan asulx calaa iqraar waxa weeye laba qof ayaa hanti isku qabsanaysa dabeetana qofkii hantida lagu qabsaday ayaa kan kale u qiraya markay doodaan kadib wuxuu leeya hantidan adiga iska leh laakiin saalixnii ila heshii gurigan adigu haysta adiga iska leh laakiin ila heshii oo xaqaaga igala heshii kaas haddaba asulx calaa iqraar ayaa u qaybsamaya laba qaybood labada qaybood waxaa weeye waxa laga heshiinayo inuu cayn yahay wax la taaban karo iyo inuu dan yahay qofkan lagu lahaa labadaa mid wey haddii uu cayn uu yahay qofkana uu qirsan yahay kaas haddana laba usii qaybsamayo sulxul mucaawada iyo sulxul xaiia usii qaybsamayo markaa sulxul xaiia macnihiisu waxaa weeye qofkan cayntii uu sheegtay barh ka ah ayuu kula heshiinayaa barh ka miduu kula heshiinayaa maalan ninkan guri buu ku sheegtay wuxuu ihi gurigan aniga iska leh kii kalena markay doodeen kadib ayuu u qira wuxuu ihi gurigan adiga iska leh laakiin saalixnii calaa bacdiha badh aan ku siiyo badhna iidda waa afar maqsine labana adu gal labana anu aan qaato oo iidda tii bay ku heshiiyeen marka waxa la yidhaha sulxu lxaiia oo waxaa sulxuxaiida lagu magacaabay maxaa yeelay qofkan bar ka mid ayuu hee ka tanaasulay marka waa hiba takyiifkeeda iiga waa hiba axkaamta hibadaa ku dareeraysa inuu barhkaas guriga ka midka ah inuu hee ninkan u hibeeyey uu siiyey ka labaadna waxaa weeye sulxulmucaawada sulxulmucaawada waxaa weeye in ninkii cayntii uu sheeganayey uu kula heshiiyo cayn aan ahayn ama manfaco kale oon cayntii ahayn uu kula heshiiyo haddaba waa inuu kula heshiiya cayntii la sheeganaya muddacaadka ahayd cayn kale oon ahayn wuxuu dhi gurigan aada igu haysato adiga iska leh laakiin waxaad igula heshiisaa inaan gaarigan kugu bedelo gaarigan u qaado gurigan guriganna iskaga tag haddaba kaasi waxaa la yidhaahdaa bee waa sulxulmucaawada waxba isdhaafsadeen soo maartid gaarigii iyo gurigii bay isdhaafsadeen marka waa beec kaannamaa inuu gurigii ku iibiyey gaarigii oo gaarigu yahay amankii gaarigu yahay maxay amankii waa beec axkaamtii beeca ku dareeraysa shufcadii iyo khiyaarkii iyo waxa weye alraddu bilcayb iyo wixii axkaamtii beeco idil ayaa markaa ku dareeraysa haddii uu manfaco ugu bedelayana haddii uu manfaco cayntii lagu murmayey lagu bedelana oo u dhaho maalan waniyo gurigan adigu haysato iga tanaasul oo waxaa weeye gaarigan muddo bil ah isticmaal ku shaqayso manfacada gaarigan hayso muddo bil ah taasina waxay noqonaysaa ijaara kaannamaa inuu he gaarigii kaga kireeyey amankan uu yahay gurigi maalan soo ma taasna axkaamtii ijaarada ku dareeraysa axkaamta ijaarada ayaa ku dareereysa asulxu can dayn haddii daynta waxa laga heshiinayana waxa weeyaan qof baa qof kale wuxuu ku sheeganaya maalan dayn wuxuu leeyahy kun doolar baan kuu leehay kanna waxa weeye wuu u qiraya wuxuu leeyahy kun doolar baad igu leedahay laakiin niyow ila heshiiyo asagana wuxuu qaybsamayaa asulxu can dayn labuu si qaybsamayaa sulxu lmucaawada iyo sulxu hee xaiida labadaasuu qaybsamayaa sulxu xaiida waxaa weeye waniyo dayntii kunka ahayd ad igu lahayd badna iga cafi badna aan ku siiyo an boqol la iga cafi an boqol la qaado marka kaas waa sulxulxaiia ah. maxaa wabuu ka riday dayntii wa ka midu ka riday marka waa ibraa axkaamta ibraaga ayaa ku dareeraysa cafintii daynta laska cafinayay ayaa ku dareeraysa oo qabuul oma baahan inu aqbalo nooca labaadna waxaa weeye in mucaawado uu wax uu bedelo oo dhaho dayntii adigu lahayd ee kunka doolar ahayd waxaad u qaadataa khasaaladda ama mobilkan u qaado igana cafi diintii markaas wuxuu noqonayaa beec buu noqonayaa kaannamaa inuu dayntii uu ku lahaa uu kaga iibiyey maxay khasaaladda khasaaladda inuu kaga iibiyey amankan uu yahay diintii he dayntii uu ku lahaa baycu dayni liman calayh qofkii daynta lagu lahaa oo laga iibiye weyaan waaya axkaamtii beyca markaa ku dareeraysa nooca labaad wuxuu ahaa asulxu bayna almudaci wa bayna ajnabiy kii oo muxuu ahaa bayna almutadaaciya sooma ahayn qaybta koobaad kanna waxa weya bayna almudaci waljnabiy mudaci iyo ajnabi in markaa heshiisku dhex kaasina waxa weeye laba midun wey markaan soo ururino mualifku uu sheegi doonaa insha allahu tacaala inuu ninkani uu wakiil ka yahay ajnabiga ah ninkii lagu sheegayna muddaca caleyga ah ou dhaho ninkaas wakiil aanu ahay isla markaana waxa weeye xaqii wuu kuu qirsan yahay oo wuxuu leeyahy ninka waan u qirsanahay gurigii uu igu haystay marka ayada ah sulxi wuu asaxaya inay heshiiyaan oo ninkan wakiil ka noqdo iyo inuu inkirsan yahay o dhaho ninkaasi waxa weeye wuu inkirayaa gurigii aad ku lahayd wuxuu ninkaasi midh iguma leh oo wuu ee an ila heshiiye aniga ila heshiiye markaas ma bannaano inuu la waayahay maxaa yeelay waxay noqonaysaa markaa xaq aan weli sugnaanin oon cagadhiganin inuu he inuu kula heshiinaya ilaa inuu dhaha mooyaane ninkaasi wuu kaa gardaran yahay adigaa saxsan isagoo been buu sheegayaa adigaa saxsane eh, waxaa weeye marka aniga hantidan igula heshii oo wax kale aan kugu bedelo gurigan maalan oo marka wuxuu noqonayaa beec maqsuub wax la dhacay oo la iibinayo oo kale ayay la mid tahay marka waxa loo kala qaadaya inuu kala soo bixi karo ninkii uu ka soo qaadan kara hantidii uu ka soo ceshan karaya inuusan ka soo ceshan karin ayaa loo kala qaadaya hadduu ka soo ceshan karana beeci wuu asaxaya sulxin wuu asaxaya haddii kalena ma asaxayo markaan soo ururino waa sidaas haddaba markaan soo khulaasayno maxay noqonaysaa waxaan u qaybinay sulxi marka u horreysaa inuu yahay sulx hee bayna mutadaaciyeyn iyo sulx bayna mudaci wa ajnabiy haddana sulx bayna mutadaaciyeyn ayaa waxaan u qaybinay calaa inkaar iyo calaa iqraar inay qofkan inkirsan yahay inuu irsan yahay inkaarka waxaan idhi ma jiro ma asaxayo iqraarkiina waxaan u qaybinay in wax laga sulxtamayo ee laisku haysto inuu yahay cayn iyo inuu yahay dayn hadduu cayn yahayna waxaan idhi laba mid waa sulxu mucaawado inuu noqdo iyo sulxu xaqiiqa labadaa mid inuu noqdo haddii uu yahay daynna labadaas noqonaya sulxu mucaawada iyo sulxu xaqiiqa labadaa midumuu noqonaya haddii uu bayna muddaci wa ajnabi yahayna ayadna waa gooni oo waa kii aan sheegnay inta aan sheegaynin wuu sheegi doonaa kitaabku marka ku dheeraan mayna hadduu alla idmo wuxuu idhi baabu sulxi sulxi ayuu baab yahay wahuwa asagoo qismaani laba qaybood weeye axaduhumaa midkood yejrii wuxuu dhex marayaa bayna almutadaaciyeyni laba qof oo wax isku sheeganaysa wahuwa kaasina noocaani laba nooc weeye axaduhumaa midkood sulxun heshiis calaa iqraarin iqraar ku dhisan qiritaan fain jaraa haddii uu dareero kaa calaa caynin cayn haddii uu ku dareero cayntaasoo hayr almudacaati tii la sheeganaya aan ahayn fa huwa asagoo baycun bayc weeye bilafdi sulxa lafdigiisii ku dhacay tahbutu fiihi waxaa ku sugnaanaysa axkaamu axkaamtiisii ka shufcati sida shufcadii iyo waraddi bilcaybi caybtii oo lagu celiyo manci tasarufihi inaysan bannaanayn inuu ku tasarufo qabla qabdihi intuusan guddoomin ka hor waishtiraadi taqaabudi iyo kala guddoon in la shardinayo in ittafaqa hadday isku waafaqaan fii cilati riba cilladii ribada wuxuu ku yidhi sulxu waa laba qaybood sulx dhex maraya bayna almutadaaciyayn labadii qof wax isku sheeganaya iyo sulx dhex maraya bayna mudacin wa ajnabiyin qof wax sheeganaya iyo qof ajnabi oo kii wax ku sheeganaya aan ahayn haddaba kaa hore ee e, dhex maraya laba qof oo mutadaaciyayn ah laba u qaybsamaya sulx calaa iqraar iyo sulx calaa inkaar sulx calaa iqraarka ah ayaa asaxaya sulx calaa inkaarkaana ma asaxayo halka waxa laga fahmaya sulxu inuu he shuruud uu leeyahay laba shardi baa ugu muhiimsan shardiga koowaad waxaa weeye sabqu khusuuma dood inay horraysay maalif dib buu ka sheegi doonaa sabqu khusuuma dood inay horraysay oo iyadoon doodi jirin heshiis ma dhici karo waa ina dood ay jirtaa iyo muran isqabsi shardiga labaadna waxaa weeye in calaa iqraar qofkani uu qirsan yahay qofkan kale ee wax ku sheeganaya labadaas hardi hadii la helo umu sulxu asaxaya laakiin labadaas hardi haddii mid la waayo sulxi ma asaxayo haddaba sulxan calaa iqraarka waxaa weeye qofkan muddaca calayhiga ah wuu u qirsan yahay kan mudaciga ah waxaanuu ku sheeganayo waayo wuxuu leeya niyo gurigan aad igu haysato waaban kuu qirsanahay laakiin ila heshii oo aan heshiino waaya haddaba kaas laba midun weeye inuu cayn ku dareero iyo inuu heeh dayn ku dareero inuu he yani ayn hadduu ku dareero kuudi hadduu cayn ku dareero cayntaasna ayn ahayn cayntii laisku haystay markaa beec buu noqonayaa oo maalan guri baa laisku haystay wuxuu niyo saalixnii can daarika bi haadihi sayaara gurigaaga waxaad igala heshiisaa gaarigan oo gaarigan u qaado gurigan iskaga tag waa kii mudacadegaasaa dhahaya ninka guri buu ka haystay wuxuu niyo gurigan iska daayo gaarigan u qaado araha ka aad guriga kaas waxa weya calaa caynin hayr اlmudacad cayntii laisku haystay waxaan ahayn ayaa markaa suluxii uu ku dhacay kaasi waxa weyaan buu hi beec suluxani waa beec lafdigiisuna waxa weya lafdu sulux waa beec lafdu sulux ku dhacay lafdiga heshiiska ku dhacay marka axkaamtii beeca ayaa ku dareeraysa sida shufcadii in ceybtii lagu celiyo in aysan bannaanayn inuu ku tasarufo intuusan guddoomin ka hor axkaamtii nagu soo dhaaftay beeca in la shardinayo inay kala guddoomaan labadii shay majlisku kala guddoomaan hadday cillada rabada wadaagaan haa kada wax axkaamtii beeca nagu soo dhaaftay ayaa markaa ku dareeraysa ilaan xaqiiq ahaan waa beec laba shay baa la isdhaafsaday haddaba kana waa sulxuhe mucaawada sulxu mucaawada wayaan wuxuu idhi wahuwa suluxii qismaani laba qaybood wey axadumaa midkood yejri wuxuu dhex bayna almutadaaciyayni labadii qof wax isku sheegana wahuwa kaasina noocaani laba nooc wey axadumaa midkood sulxun calaa iqraar sulx ku dhisan qiritaan fain jara haddaba hadduu ku dareero calaa caynin cayn cayntaasoo hayr almuddacaa tii la sheeganaya aan ahayn fahuwa kaasi baycun bayc wey bilafdi sulx sulx lafdigiisa ku dhacay tahbut waxaa ku sugnaanaysa fiihi sulaxaas axkaamu axkaam lbayc bay axkaamtiisii ka shufcati sida shufcadii waradi bilcayb caybta lagu celiyo wamanci tasarufihi inuu ku tasarrufo inaysan bannaanayn qabla qabdi intuusan guddoomin ka hor waishtiraadi taqaabud inay kala guddoomaan inay shardi tahay in ittafaqa waa hadday isku waafaqaan labadii shay laisdhaafsanaya ama laisku bedelayay fii cilati riba cilladii ribada oo maalan isku jinsi yihiin maalan acaam iyo acaam weeyaan ama waa lacag iyo lacag ow amase calaa manfacatin sulx wuxuu ku dareeray min alcayni cayntii laga heshiinaya almudacaati ee la sheeganaya calaa manfacatin manfaco dusheed ayuu ku dareeray waaya faijaaratu marka ayadaa waa kiro tahbutu waxaa ku sugnaanaya axkaamuhaa axkaamtii kirada iyo ijaarada aw amase calaa bacdi alcayni almudacaati cayntii la sheeganaya bar ka mid ah ayuu markaa ku dareeray suluxii fahibatu waa hibo libacdihaa barhkii waxaa weeye barhkeed la hibeeyey lisaaxib ilyaddi qofkii gacanta ku hayay loo hibeeyey cayntaas fatahbutu marka waxaa sugnaanaya axkaamu axkaamu hibati hibada axkaamteedii walaa yasixu markaa ku asixi mahayo suluxan hibada ah bilafdi beyci beyca lafdigiisi ku asixi mahayo walasaxu muctamad waxa wey sixatu inuu ku asaxayo bilafdi sulxi sulxa lafdigiisi inuu ku asaxayo wuxuu ku yidhi haddii sulxi uu ku dhaco manfaco marka hore wuxuu ku dhacay calaa caynin hayr lmuntaca cayn aan ahayn tii la sheeganayo markana waxa weeye manfaco ayaa markaa lagu heshiiyey u fiirso haddii uu dhaho min ama can waa shaygii laisku haystay ee laga heshiinayay calaa ama bi hadduu isticmaalana waxa wey waa shaygii he kale ee lagu heshiinayay lagu bedelayay shaygan laisku haystay haddaba caynta musaalax minhaa laga heshiinaya waxaa laga cabirayaa min ama can baa laga cabiraya caynta lagu bedelayana calaa ama bi ayaa laga cabiraya waaya marka ad markuu leeya calaa manfacatin waa w lagu bedelayay wii laisku haystay cayn baa laisku haystay cayntii waa lagu bedelay manfaco maalan wuxuu ihi guriga igu haysatay waxaan kaagala heshiiyey oo aan kugu bedelayaa gaarigan inaad soo adeegsato muddo bil ah manfacu ugu bedelay taasi waa ijaaro axkaamta ijaarada ayaa markaa ku sugnaanaysa waayahay kanna waa sulxulmucawada noociisii labaad oo axkaamta ijaarada ayuu qaadanayaa axkaamta ijaarada ayuu markaa qaadanaya waaya haddii cayntii laisku haystay badh ka mid ah sulux uu ku dhacana maalan guri buu ahaa gurigii badh ka mid ah ayuu kula heshiiyey wuxuu hi badhna qaada badhna iida kaasina wuxuu noqonayaa hiba libacdiha cayntii marka laisku haystay badhkaa uu oga tegey inuu u hibeeyey uu siiyey ninkii waxa weeye suluxuu dhex marayay ee mudda calayhiga ah marka hibuu noqonaya akaamta hibada ayaa ku dareeraysa axkaamta hibada ayaa ku dareeraysa waxaa sharda inuu aqbalo o dhaho qabiltu waaya maxaa yeelay xaqiiq ahaan wuu milki siiyey wax bedelan muuna ka qaadan gurigiisii bar ka mida ah ayuu ka tanaasulay marka barkaas ayuu ninka siiyey axkaamta hibada marka ku dareeraysa ka asaga ah ee u dambeeya suluxan hibada ah lafdiga beyca ku asixi mahayo laakiin wuxuu ku asaxayaa lafdiga sulu lafdiga beyc wuxuu ku asixi laayahay maxaa yeele meshan taban ma jirto lacag ma jirto wax la isdhaafsanaya ma jiro bar baa laga tanaasulay waaya lakin wuxuu ku asaxay lafdu sulx kanna waa maxay waa sulxul xaiia labada horena waxay ahaayeen sulxul mucaawada saa ula soco mucaawadadan wuxuu noqday beec iyo ijaaro xadiidadan wuxuu noqday hibo xadiidadan wuxuu noqday hibo wuxuu hi walow qaala hadduu dhao min hayri sabqi khusuumatin ayadoon wax dooda ayna horreynin saalixnii igala heshiiye can daalika aqalkaaga ama gurigaaga bikada intaan igala heshiiy fal asaxu muctamad waxaa weeye buطlaanu inuu kaasi burayo ayadoo wax dooda aysan dhicin ayuu i gurigaaga ila heshiiyo inta igula heshiiye gurigu maalan kire ugu jiray oo ayna isku haysaninba ayuu niyo gurigaaga ila heshiiyo inta igala heshiiye oo waxa u qaado ama gaariga u qaado ama dhulka u qaado kaasi sulux ma noqonayo de kaasi hee sulux ma noqonayo mana asaxayo sababtoo ah lafdiga sulux wuxuu keenayaa inay doodi jirto dad isqaqabsaday oo dooday inay heshiiyeen laakiin laba qof oo aan doodi dhex marin sulx dee ma dhex marayo mana asaxay waxaan idhi laba shardi ayuu sulxu leeyahay iqraar inuu ku dhisan yahay iyo waxa weye sabqu khusuuma dood inay horraysa walow qaal haduu dhao min hayri sabqi khusuumatin ayadoo wax dooda aysan u horreynin saalixna igala heshiiye can daalika aqalkaaga bikada intaa igala heshiye falasaxu muctamad waxa weye butlanu inuu burayo walow saalax hadduu kala heshiiyo min daynin dayn hadduu kala heshiiyo calaa caynin cayn hadduu kala heshiiyo inuu cayn ugu bedelo dayntii saxa waa asaxayaa fain tawaafaqaa haddaba hadday isku waafaqaan dayntii musaalax canhu ahaa ee laga heshiinayey iyo ciwadkii ama bedelkii musaalax caleyh ee lagu heshiinayey ee lagu bedelayay hadday isku waafaqaan fii cilati riba cilada ribada hadday isku waafaqaan ishtarada waxaa la sardaynaya qabdu lciwad ciwadkii in lagu guddoomo fi majlisi goobtii in lagu guddoomo wa ilaa haddii kale oydan cilada wadaagin fain kaana alciwadu ciwadkii hadduu yahay bedelkii caynan cayn hadduu yahay lam yushtarad lama shardiyo qabduhu in lagu guddoomo fi lmajlisi goobtii filasaxi muctabad haddaan qabano ow amase daynan ciwadkii waaba dayn ushturada waxaa la shardiyaa tacyiinuhu in lagu muujiyo fi majlisi goobtii wa fii qabdihi lagu guddoomo majliska alwajhaan labadii wajina soo dhaaftay ayaa markaa ku jira waayahay wain saalax haddii uu kala heshiiyo min daynin dayn calaa bacdihi dayntaa barh ka ah, fa huwa asagoo ibraa'un beriyeelid weeye can baaqihi baaqigii daynta inteedii kale inuu ka cafiyey ka beriyeelay wayasixu marka uu ku asaxayaa bilafdi libraai beriyeelid lafdigeeduu ku asaxaya walxad iyo ridid wanaxwi maa iyo wixii la midka ah wa bilafdi sulxi iyo sulx lafdigiisa ayuu ku asaxaya fi asaxi muctabar haddaan qabaan wuxuu ku yidhi haddii uu dayn kala heshiiyo oo hadda waxa laisku haysto waa dayn oo markaa cayn u kula heshiiyo waa kaan nidhi sulxu wuxuu u qaybsan sulx cala iqraar sulx min cayn iyo sulxu min dayn hadda waxaan ka soo baxnay sulxhe min cayn cayn haddii laisku haysto oo waxa lagu muransanyahy u yahay cayn haddana waxa wey waa noocii labaad oo ah sulx min dayn waxa lagu muransanya lasku haysto waa dayn haddaba taa laftirkeeda ayaa markaa laba u qaybsamaysa sulxulmucaawada iyo sulxulxaiia sulxulmucaawada waxaa weeye inuu ninkii dayntii ugu bedelo cayn caynba ugu bedelay oo maala wuxuu idhi dayntii adigu lahayd markay isqabsadeen ee dayntii isku ku murmeen ayaa wuxuu ihi niyow dayntii adigu lahayd ee kunka doolar ahayd waxaad u qaadataa jagadaas waaga cayn buu ugu bedelay saxa u asaxaya hadduu dayntii uu cayn ugu bedelo saxa u asaxaya culummada qaar baa lafdigaa mualifku yidhi calaa caynin nusakda minhaajka qaar ka mid ah waxaa ku qoran calaa ciwadin fain kaana walow saalaxa min daynin calaa ciwadin meesha calaa cayni ku qoran nuskadaasaana sax ah nuskadaasaana sax oo fiican maxaa yeele mualifka xagga dambe ayuu ka sheegi doonaa in ciwadku uu noqon karo cayn iyo inuu noqon karo he dayn lakin hadduu dhaho hadda calaa cayn hadhow tafriiq taqsiimkaas ma toosnaanayo ila cayntii dayni ma noqonayse haddaba dayntii ninkan uu ku lahaa hadduu dhaho waxaan kugu bedelayaa bedel waxbaan kugu bedelayaa sax way ansaxaysa waxaan eegaynaa haddaba shaygan ugu bedelayno cillada ribada miyay wadaagaan mise ma wadaagaan hadday cillada ribada ay wadaagaan oo u ahaa lacag buu ku lacag kun dollaru ku markaas wuxuu kunkaa dollar waxaad u qaadataa cash ku qaado cash ku qaado oo shilin ku qaado wuu asaxayaa laakiin waxaa la shardinayaa in ciwadkaa lagu kala guddoomo majliska lagu kala guddoomo ayaa shardi ah waayahay maxay cilladii ribada ayaa markaa meesha timid ribadii baa laga cabsanaya in lagu dhaco hadday meesha kula guddoomi waayaan waa beec waa beec yani lacagtaas uu lacagtan ku iibiyey marka waa beeco waa in majliski lagu kala guddoomo waayahay haddii in cilladii ribada ayna wadaagin waan eegaynaa ciwadkii inuu yahay cayn ama dayn hadduu cayn yahay lama shardiyo in hee majliskii lagu guddoomo waayahay oo waa side maalan ninka wuxuu ku lahaa lacag han kun oo dolar wuu i nin hantii kun ee dolar idigu lahayn agadan uaado agadan u qaado marka ayadaa maadaama uu cay ku bedelay dayntii uu ku lahaa shardi ma aha in majliski lagu kala qaato oo lagu kala guddoomo ama gaaribu ugu bedelay gaarigan u qaado gaarigi in majliski lagu kala guddoomo shardi ma aha maxaa yeel cilladii ribada ma wadaagayaan lacagtii iyo waxa weeye cayntii ugu bedelay haddiise uu dayntii uu ugu bedelo dayn kale uu dhaho maalan kunkii dolar eed igu lahayd alaabbaa kugu bedeli doonaa bu alaabtiina ma hayo horta waxaa shardi ah alaabta uu ugu bedelayay inuu majliska ku muujiyo waa shardi ilan waa dayn laftirkeeda wax cayn ahoo taaban karaa ma ahe waayahay laakiin inuu meeshaa ku guddoomo ma shardi baa mise shardi ma aha labadii weji ee soo dhaaftay ee waxa weeye markii uu ka hadlaya caynta u lahaa asax iyo khilaafkiisi lam yushtarad qabduhu fi majlis fi asax asax iyo khilaafkiisi baa ku jiro waxaa wey sida muctamadka in meeshii lagu kala gudoomo shardi ma aha laakiin in majliska lagu muujiyo weeyaan sababta waxaa la diidan yahay in dayn dayn lagu iibiyo in dayn dayn he lagu iibiyaa la diidan yahay marka waxaa daynta ah ee ugu bedelayo waa inuu majliskii ku muujiya hadduu doono yuusan majliska guddoonsiininbe haddii uu dayn kala suluxtamo oo dayntii bar ka mida kula suluxtamo waa ibraam intii kale ayuu ka beryey oo ka cafiyey maala ninkan wuxuu ku laha kun dolar wuxuu niga kunkii dolar eed igu lahayd waxa wey waxaan kaala heshiinayaa barh ka mid inaan ah ku siiyo oo shan boqol ah sidii bay ku heshiiyeen haddaba waxay ka dhigan tahay inuu he barhkaas kale inuu ka cafiyey waa ibraa sulxan muxuu noqonaya markaa sulxu he sulxulxaiia waa sulxulxaiia oo ibraa weliba ah cafin ah haddaba ibraa weeyaan oo axkaamta ibraaga ah ayaa markaa ku dareereysa hardima inu abalo marka ibraaga wa laga cafiyay dayn hadi laga cafiyay hardima inaad dodobaan aqbalay lakiin hibada waa shardi inaad aqbasho waay haddaba ibraagaasi wuxuu ku asaxayaa bilafdi ibraa lafdiga ibraagana uu ku asaxaya haduu dhaho waan kaa cafiyey waan kaa riday walxad waan kaa riday way ku asaxaysa wixii la midka ah waan kaa tuuray taasina xadiid baaba ku soo aroorayo kacabna maalik radia allahu tacaala canhu siduu wuxuu ihi dayn baan ka dalbaday cabdulahi bn abi xadra dayn aan ku lahaa masaajidka dhexdiisa dabeetana codka anagii waa kor u kacay buui oo nabig ala slam baana maqlay isagoo gurigiisa ku jira dabeetana wuxuu yidhi nabig ala slaam uu ii dhawaaqay wuxuu yihi yaa kacb kacbow faqultu waxaan idhi labayk ya rasuul allah nabiga waan ku ajiibay markaasuu faashaara biyadihi gacantiis ugu ishaaray buui macnaha diinta badh ka rid markaasaan waxaan idhi uhi qad facaltu ya rasuul allah nabi allo waan yeeray cabdullahi bn abi xadr buu u ishaaro wuxuu ihi qum faqdi haddaba orodoo diinta ninkan u gud oo sii haddaba waa sulxi ayuu nabig alay slam u sameeyey waa sulxu alxaiia oo weliba ibra ah cafin ah bilafdi sulxuna wuu ku asaxayaa buuri waaya hadduu dha saalaxtuka can اlalf اladii lii calayka calى hamsimiة yani waxaan kaala heshiiyey kunkii شhan boqol baan kaala heshiiyey u asaxaya waaya wuxuu idhi walow saalaxa haddii uu kala heshiiyo min daynin dayn uu ku lahaa calaa caynin calaa ciwadin ciwad haddii uu kula heshiiyo saxa waa asaxaya waakay intawaafaqa haddaba hadday isku raacaan oo dayntaas iyo ciwadkaas lagu bedelayo hadday e, iskaga mid yihiin fii cilati riba cilladii ribada shuruda waxaa la sardinayaa qabdu lciwad ciwadkii in la gudoomo fi lmajlisi goobtii lagu gudoomo ilaa haddii kaleo cillada ribada aysan wadaagin fain kaana alciwad ciwadkii hadduu yahay caynan cayn lam yushtard lama shardiyo qabdu inuu ku gudoomo fi majlisi goobtii filasaxi amase daynan dayn buu yahayba ciwadkii shuruda markaa waxaa la shardiya tacyiinuhu in lagu muujiyo oo lagu soo bandhigo fi lmajlisi goobtii wa fii qabdihi in lagu guddoomase alwajhaani labadii weji ee masaladii ka horreysay ku jiray asax iyo khilaafkiisi ayaa markaa ku sugan sida asaxaana lama shardiyo wain saalaxa haddii uusa kala heshiiyo min daynin dayn calaa bacdihi dayntii bar ka mid ah kula heshiiyo oo dhaho dayntii bar ka mid ah ayaan ku siinaya barka kalena dee waad cafin doontaa fa huwa ibraa'un markaa waa baryeelid can baaqihi intii kale uu ka baryeeli oo ka cafiyey wayasixu marka uu ku asaxaya sulxa asaga ah bilafdi ibraa lafdiga ibraa in la isticmaalo baryeelid walxadi ridid iyo wanaxwima wixii la mid ah wa bilafdi sulxi lilafdiga sulxun uu ku asaxaya fi lasaxi muctamad haddaan qabanno walow saalaxa haddii uu kula heshiiye min xaalin dayn degdega uu ku lahaa calaa mu'ajarin dayn waxa weye madalaysan oo mudaysan oo milihii dayntaa degdega la mid ah aw cakasa ama taa lidkeed uu kula heshiiyo oo dayn madalaysan uu kala heshiiyo calaa daynin xaalin dayn degdega uu kula heshiiyo labadaaba wuu buraya heshiiskaas fain cajala hadduu dedejiyo almuajala dayntii madalaysna inuu soo hormariyo saxa aladaau bixintii way asaxaysaa waaya wuxuu ku yidhi qof baa qof kale wuxuu ku lahaa dayn ah oo xaal ah dabeetana dayntii degdega ahayd ayuu kula heshiiyey in dib loo dhigo dayntii dayn la ah oo dib loo dhigay macnaha muddadii unbaa dib loo dhigaye laakiin dayntii waa sideeda kunkii dollar wuxuu ihi eed hadda igu lahayd ayaan waxaan kuula heshiinaya inaan ku siiyo bil kadib kun dollar oo bil kadib aan ku siinayo ayaan kuula heshiiyey buuri taasi waxa weeyaan ma asaxayso waa waba wax ka soo qaad male eg yani hadduu qofkan dib u dhigayo lama diidano lakiin waxaan leeyahay laazim ma aha waa wacdi waa ballanqaad ballanqaadkuna cinda alfuqaha ma laazimo ixsaan ba qofkan u samaynaya waa ballanqaad ballanqaadkuna ma laasimo cinda alfuqahaa waaya taa cagsigeedna waa un la mid dayn oo ku muddaysnayd maalan lix bilood ayuu kula heshiiyey in oo dollar ahayd maalan in laga dhiga deg deg dollar oo deg ah ayuu kula heshiiyey min alfin muajalatin calaa alfin xaalin kun deg ah ayuu markaa kula heshiiyey taasina taama la mid taha iyadna ma ansaxayso labada suuraba ciladooda waa mid waa wacdi waa ballanqaad ballanqaadkooda ma laazimo cinda alfuqahaa sifada xuluulka degdega soo horumarinaya iyo dibdhigaas labada waa ballanqaad waa ixsaan qofkii uu samaynayo ama ha sameeyo kan deynta leh oo hadhoo dayntii dib baan kugu dhigaya ama kan deynta lagu leeya ha sameeyo hadhoo dayntii waan kuusoo horumarinaya labadaasba waa ballanqaad shardi maa in ay markaa ay ay ku socdaan haddaba heshiiskaasi ma soconayo laakiin haddii deyntii lagu lahaa ee madalaysneed ee mudaysneed uu soo hormariyo adaagii u asaxaya bal u fiirso ninkan kun doolaro waxaa lagu lahaa lix bilooda ah. dabeetana qofka ayuu usoo hormariyay asagoo kula heshiinba inuu kunkaagi doolar ee aan ku heshiin lix bilood inaan ku siiyo waatan iga hob wuu usoo hormariyey adaagaasi ma asaxaya waa asaxaya taasi wax dhiba kuma jiro ajashiina sidaasay ku dhacaysaa waayahay wuxuu hi walow saalaxa haddii uu kala heshiiyo min xaalin dayn deg dega ah calaa mu'ajirin dayn madalaysan milihi oo la mid ah oo mise cakasataa cagsigeed ama lidkeed uu sameeyo oo dayn madalaysan uu kala heshiiyo dayn degdeg uu kula heshiiyo laqa heshiiskii wuu buraya oo ma ansaxayo fain cajala hadduu hormariyo qofkan diinta lagu leeyahy almuajala diintii madalaysan qofkii ku lahaa uu u hormariyo sax aladaau yani bixintii way ansaxaysaa wax dhiba male taasi walow saalaxa haddii uu kala suluxtamo min casharatin toban xaalatin oo degdega calaa khamsatin shan uu kala heshiiyo muajalatin oo madalaysan beria wuu ka beri noqonayaa min amsatin an ayuu ka beri noqonaya wabaqiyat amsatun xaalatun an degdeg ahana waa ay ku hadhaysaa ninkan walow cakas haddii taa lidkeeda u sameeyana laga buraya oo waa maxay tani waxaa weeye ninkan ninka wuxuu ku lahaa toban degdeg ah toban dolar maalan oo degdeg ah ayuu ku lahaa dabeetana wuxuu kula heshiiyey an muajal ah wuxuu i waxaan kuula heshiinayaa han dolar oo bil kadib aan ku siinayo suuradan ninkan wuxuu beri ka noqonaya oo ka dhacaysa hantii horta way ka dhacaysa ida anta waaba la tuuray halka inoo dhig hantii kale ee soo hadhay deg deg bay ahaanaysa sideedii bay deg deg u ahaanaysa muddadii dib loo dhigay wax ka soo qaad ma leh maxaa yeele ninkan horta hantaa asagaa cafiyo iskii u cafiyo mar ad u fiirso cid ku xambaarta ma jirto dibdhiganna waa ballanqaad uu samaynaya ninkan daa'inka ee diinta bixiyey ballanqaadkana laasimku waa inuu oofiyo marka kuma waajibayso inuu ka soo baxo waayahay maalan qofkan kun dollar buu ku laha haddaan tusaale kale ka bixino kun dollar ayuu ku lahaa wuxuu idhi kunkaa dollar eed igu lahayd waxaan kuula heshiinaya han boqol oo oo degdeg kun dollar oo degdeg ahayd han boqol oo aan ku siin doono bil kadib meesha haddaba waxaa dhacday in shan boqola la riday muddadiina dib loo dhigay shantii boqolta way dhacaysaa oo ninkan asagaaba cafiyeba laakiin muddadii ninkan ixsaan ugu samaynaya dib ugu dhigay waajib ma aha waa laqwi hadduu doonana uu ka sugi karaa hadduu doonana hadduu ka qaadan karaa alwacdu laa yalzam wacdigu ama ballanqaadku ma laazimo cinda alfuqahaa yani wii waa ixsaan qofkan uu samaynayo waaya haddii taa cagsigeeda dhacdo oo maalan toban uu ku oo madalaysnayd uu kula heshiiyo shan deg ah tobankii dollar ee aan kugu ee ku bixinaysa bil shan un imika isii shanta kalena aan kaa tuuro taasina sulxu ma asaxayo cinda alfuqahaa ma asaxayo eeg u fiirsa masaladan waa masale masalada culimmadu waxay ku magacaabaan dacwata cajal dacwata cajal yacni badhna soo hormari dayntii aan kuu lahaa badhna aan kaa cafiyo dayntii kun dollar wuxuu ku lahaa maalan sanad kadib ah wuxuu ihi iminka shan boqol aan siiyo shantaa boqol ee sidii bay ku heshiiyeen taasina ma asaxayso mas'aladan u fiirso cinda ala'ima alarbaca afarta madhaboodba waxa wey masladu isku raacsan inaysan banaanayn sulxa afarta madhaboodba shaaficiyada keliya ma ah xanafiyada maalikiyada shaaficiyada iyo xanaabilada afarta madhaboodba isku waafaqsan yahin masle sahlan marka hadda masaladan ma ah sababtuna waxaa weeye waxay dhaheen culammadu masaladan riba ayay shabaxdaa suuradeedu waa suuro ribo suuradeedu waa hee suuro ribo ayay dheheen ribada la diidan yahay ee ilahi subxana watacala qur'anka inaga xaarameeyey suurteed waxaa ka mid a ah riba aljaahiliya ninka nin buu dayn ku leeyahy maalan dayntii way mudaysanta kun doolar weeyaanoo maalan sanad baa lagu bixinaya sanadkii baa dhammaan ninkii asagoo lacagtii uunan bixinin dabeetana wuxuu leeyahay muddadan ii kordhiy waxa weeye dayntan aan ku kordhiyo haddaba muddadaa la kordhiyey iyo maxaa la isqaabiliyey iyo dayntaa la siyaadiyey soo ma lacagtii iyo muddadii baa la isqaabiliy u fiirso almaal muqaabil he aljal xoolaa la ziyaadiyey muqaabil alajal ziyaadadani waxay qaabsan tahay muddadaa la kordhiyey sanad baan kugu darayaa lacagtii kunka doolar ahaydna waxaan ka dhigaynaa maxay kun iyo laba boqol taasi waa ribo xaaraana waa la isku waafaqsan yahay tanna waxay dhaheen waa cagsu riba oo ribadii bay shabahdaa dhinac ka shabahdaa waa tacliilka fuqahadu ku tacliiliyeen waxay leeyihiin qofkan maadaama kun dolar oo sanad ah lagu lahaa ninka lagu leeya u leeyahay an boqol baan kuusoo horumarinayaa adna taas maslaxaa kugu jirta an boqol la tuur haddana muddo iyo lacag baan isqaabiliyey ribaduna saban bay ahayd muddo iyo maxaa la isqaabilinayay iyo lacag baa isqaabiliy tanna waa ridid iyo isqaad muqaabilahe alajal lacagtii bar ka mid in la tuuro muddadiina lasoo hormariyo marka waxay dhaheen ribadii shabahda walidaalika asxaabta qaar ka midana waa laga wariyay inay diideen marka jamaahiir ulculamaa saasay ku tageen ma jiraan culamo baneeyey masaladan way jiraan waxaa baneeyey culamada qaar sida ibnu taymiya ibn اlqayim iyo culamo badan oo mucaasirina ayaa masaladan baneeyey waxay dhaheen maslaxa ku jirta ribadiina ma aha ribadii way ka duwan tahay iyaguna halkaasay mareeno waxay dhaheen suuradeeda suuradii ribada ma aha eg ribadu waa ziyaada muqaabil ajal tanna waxay dhaheen waa isqaad qofkii oo diintii bar laga ridayo muqaabila taqdiimin uu lacagta soo hormarinayo marka way bannaantay dheheen marka maslada khilaafkaas adag baa ku jira laakiin waracnimada waxay ku jirta in afarta madhabood la raaco oo la iska ilaaliyo waaya wuxuu idhi walow saalaxa haddii uu kala heshiiyo min casharatin toban xaalatin oo deg dega calaa hamsatin shan uu kula heshiiyo muajalatin oo madaydaysan beri a ah wuxuu ka beri noqonayaa min hamsatin shan oo baqiyat waxaa hadhaysa markaa hamsatun shan xaalatin oo deg dega walow cakasa haddii taalidkeed uu sameeyana oo uu kala heshiiyo markaa toban madalaysane uu kula heshiiya shan degdeg ah laqa heshiiska labadaas masaleba wuu burayaa oo asaxayo wallaahu aclam sal allah waslm ala